alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala baabu اlkhawfi baqihii buu u baab yahay min ashirki shirkiga laga baqo waa baabka afraad ee ka mid ah abwaabta kitaab الtawxiid munaasabada uu baabkani la leeyahay kitaab الtawxiid waxay noqonaysaa musanifku markuu sheegay ahamiyada iyo waajibnimada towxiidka kadibna fadligiisa guud uu sheegay <clears throat> kadibna uu sheegay fadliga iyo dheeraadka lagu helayo taxqiiqu towxiid waxaa munaasib noqotay an yadkura maa yuujibu alkhawfa min didihi wahuwa shirk inuu sheego towxiidka qiimahaa leh <clears throat> waxaa ka soo horjeeda in laga baqo waxaa sabab u noqonaya ee waajibinaya si qofka muuminka ahi ee muwaxidka ahi shirkiga lafihiisa uga baqo o uga digtoonaado si aanay naftiisu u dagin oo aanay u moodsiin annahu akmala tawxiida o xaqiqahu tawxiidkii inuu dhamaystiray oo uu taxqiijiyey <clears throat> maqsuudka baabkan waxa weeye bayaanu muujibaati اlkhawfi min ashirk bayaanu muujibaati اlkhawfi min ashirk waxyaabaha waajibinaya ee sabab xoog badan u noqonaya shirkiga in laga baqo in la caddeeyo nusuusta uu sheegay musanifku raxima llahu tacaala ee baabkan uu ku sheegay tadamanat arbacata umuur tuujib alkhawfa min alwuquuci fi shirk waxay koobsatay adilada uu baabkan ku sheegay afar arrimood oo qofka muslimkee akhriya ama maqla sabab xoog badan ugu noqonaysaa inuu shirkiga ka baqo arrinka koowaad waa ana shirka laa yakfiruhu allah idaa maata calayhi alcabd shirkiga qofku haddii uu ku dhintay isagoon ka toobadkeenin ilaahay subxana wa tacaala inaan u dhaafahayn fashirku laa yukfaru ila bitawba shirkiga ilaahay wuxuu ku dhaafaa un towbadkeen aayadda baabka u horeysa ayaana macnaha tusisay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yasha arrinka labaad ee nusuustu ay koobsta waa ana shirka khaafa minhu lambiya khaafa minhu abu lambiya wa imaamu lmuwaxidiin wakhaliil raxmaan ibraahimu calayhi الsalaatu wasalaam fagayruhu awlaa bilkhawfi minh shirkiga waxaa ka baqay nebigii ambiye badan ay ka farcameen waxiidiintana imaamkooda ahaa khaliil raxmaanna ahaa tawxiidka mid xaqiijiyeena ahaa marka cidda aan isaga ahayn baa u mudan inay ka baqaan arrinka saddexaad ana nabiya khaafa shirka calaa asxaabih shirkiga weliba asqarkaa ayuu nebigu calayh isalatu salaam saxaabadiisa uga baqay fagayrum awlaa bilkhawfi minhu mar hadduu saxaabadiisii towxiidka macrif ahaan iyo camal ahaanba dadka kale kaga horeeyey uu uga baqay dadka kale ayaa u mudan inay ka baqaan arrinka afraad ee nusuustu ay koobsatay ana shirka maanicu min dukhuuli اljanna wa muujibun lidukhuuli الnaar waa shirkigu inuu yahay qofka mid ka hor istaagaya gelitaanka jannada waajibinayana qofku inuu naarta galo nusuusta uu musanifku sheegay afartaa qodob ee qofka ku dhalinaya shirkiga inuu ka baqo ayay koobsatay umanuu qastin musanifku raxima allahu tacaala xasra muujibaat alkhawfi min ashirk fi hadi larbaca waxyaabaha waajibiya shirkiga in laga baqo inuu afartaa ku koobo waayo waxyaabaha waajibinaya shirkiga in laga baqo afartan kuma koobna aada bay uga badan yihin waxaa ka mid oo ah nusuusta kale lagu sheegay oo qodob shanaad aynu ka dhigi karnaa anna shirka muujibin liubu muujibin lixubuuط اlcamal shirkigu wuxuu sababaa qofka camalkiisu inuu buro sida ilah uhi walow ashrakuu laxabita canhu ma kaanuu yacmaluun arrinka lixaad taxdiir اllahi nabiyahu minhu inuu ilaahay nebigiisa uga digay iyaduna waa sabab xoog badan oo keensanaysa qofku inuu lafihiisa uga baqo waxaa nebiga looga digay ilahi uhi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin arrinka toddobaadna waa khafaau bacdihi shirkigu mid daahira oo bayina oo dadka u wada muuqda maaha berhkiibaa qarsoon oo qofku isagoon dhaadahay inuu ku dhici karaa baxayثu yascubu an yaslma an yaslama minhu axad arrinka sideedaad kahrat lwaaqiciina fiih waxyaabaha waajibinaya inaad ka baqato shirkiga waxaa kamida dadka shirkiga ku dhacay badnaantooda wajnubni wabaniy an nacbud اlasnaam inahuna adlalna kahiira min الnaas arrinka sagaalaad waa ikhbaaru الnabiy biwuquucihi fi ummatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ku warramay oo sheegay shirkigu inuu ummaddiisa dhexdeeda ka dhici doono waxaynu ku arki baabka baabu maa jaa ana bacda hadihi اlumma yacbudu اlawthaan arrinka toddobaad wasfu lqur'aani lishirki biannahu najis qur-aanku shirkiga wuxuu ku sifeeyey inuu najaas yahay inama almushrikuuna najas فلا يقرب المسجد الحرام bacda caamim hada ariga koobiy tobnaad khawfu nabiyi sala allahu alay wasalam minhu nebi maxamed baa lafihiisa uga baqay waxaana u daliila annahu tacawada billahi minhu ilahay buu ka magan galay waxaanad cid kaa celin karta ka magan gashaa waxaad ka baqayso bukhaari wuxuu ku wariyey fi اladabi اlmufrad can macqil bni yasaar qaala inطalaqtu maca abi bakr الصidiq radi allahu canhu ilى الnabiyi salى اllahu alayh wasalam abu bakr baan raacay bu uhi anoo nebiga alayh الsalatu salaam ku socda faqaala ya aba bakr nebigu wuxu uhi isagoo abu bakr la hadlaaya la shirku fiikum akfى min dabiib الnml shirkigu dhexdiina wuu ka qarsooni badan yahay quraanjada yar ee tukubaysa ee sanqadha lahayn ee hoosta kaa soo gelaysa faqaala abu bakrin wahal ishirku ilaa man jacala maca allahi ilahan aakhara shirkigu ma wax kala ah miyaanu ahayn un qofku inuu macbuud kale ilaahay subxana wa tacaala uu la caabudo faqaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam waladii nafsii biyadihi la shirku akfى min dabiib naml hadalkiisii horuu rasuulu ku celiyey alaa adulka calaa shayءi idaa qultahu dahaba canka qaliilu wakaiiruhu ma ku baraa duco haddii aad tidhaahdo shirkiga intiisa badan iyo intiisa yarba ilaahay kaa kaxaynayo ilahay kaa nabadgelinayo qaala qul allahuma inii acuudu bika an ushrika bika waxaad tidhahdaa ilahay waxaan kaa magan gelayaa inaan kuu shariik yeelo cid wa ana aclam anoo garanaya aqoonu leh waastakfiruka limaa laa aclam wixii aanan garanayna jahli ii geeyana waan kaa magan gelaya baabu اlkhawfi min الshirki ashirku waa caam yashmal اlakbara wاlasgar shirkigii weynaayo kii yaraa labadu way soo gelayaan adilada baabka lagu sheegayna labadaba way koobsanaysaa adilada qaar ca waxay tusinaysaa shirku lakbar qaarna shirku lasqar shirku fii lugati اlcarab yuطlaqu calaa ciddati macaanin shirkigu luqada carbeed macaani dhowra buu ku leeyahy min ashariha wa akariha isticmaala almusaawaatu wاlmukhaalaطaةu wاlmushaarakatu wاlmuqaaranatu wاlnasiib magacyadaa kuwa u caansan ee loogu isticmaal badan yahay waa almusaawaat waa simitaan iyo mukhaalato isdhexgal iyo almushaaraka in wax la wadaago almuqaarana shaygu shayga inuu ku ladhnaado qariintiisa uu noqdo iyo annasiib qeyb ibnu faris wuxuu yihi ashin wara walkafu aslan axaduma yadul calى muqaaranati wakhilaaf infiraadi wاlآakharu yadul calى اmtidaadi واstiqaamati faاlأwl الsharikaة وan yakuna shaw byn اثnayn la ynfarid bih axaduma asfahanina wuxuu yihi fi mfradaati غarيb الqur'an huwa an yuujida shayun liثnaini fasaacida shirkigu waa inuu shaygu laba iyo ka badan uu ka dhexeeyo caynan kaana dalika shay aw macna shaygaasi wax la taaban karaa noqdo ama wax la fahmi karo sharcan shirkiga culimadu tacaariif badan oo kala duwan laakiin macnaheedu isku dhow yahay ayay ku qeexeen tacriifka ugu dhowina waa in la idhaahdo hadda la soco kutubtii hore waxaynu qeexnay ashirku lakbar oo qura laakiin hadda tacriifkaynu sheegaynaa yashmal alakbara walasqar wuxuu koobsanayaa waxaa shareecadu shirkulakbar iyo waxay shirkulasqar utaqaani marka tacriifkii hore aynu ku soo qeexnay shirkiga oo ah tacriifu lishirki lakbar ayuun baynu xagga dambe kaga daraynaa tacriifka shirkulasqarka kadibna shirkulakbarkana gooni baynu uqeexaynaa shirkulasqarkana gooni baynu uqeexaynaa masaa-ishanna waa masaail il aada iyo aada muhiim u ah shayga haddaanad xaqiiqadiisa iyo xadkiisa aanad garan xukumkiisana garan maysa inaad adilada u deliishtaana way kugu adkaanaysa wa jaclu shayin min khasaa'is illaahi wa xuquuqihi ligayrihi waa shay ka mida ah waxyaabaha uu la gaarka yahay xuquuqdu waa min baabi tawdiixun ila xaqana ilaahay waa la gaar yahay iyo waxyaabaha ilaahay uu gooni xaq ugu leeyahay in loo yeelo ligayri cid aan ilaahay ahayn intaas waa tacriifkii maxay tacriifu shirki alakbar horeynu usoo aragnay in badan ereyga jacl in tacriifka lagu isticmaalo ayaa ka fiican in la isticmaalo sarf sarfu shayin min khasaa'is illahi in la yidhaho waxaa ka fiican jaclu shay laba sababood awgood sababta koowaad waxay tahay ereyga sarf wuxuu tusinayaa marka hore inuu ilaahay ula qasdiyey dabeetana uu dhexda kala leexday oo cid aan ilaahayn ula leexday xaqiiqada shirkiguna sidaa ma wada ahaa qaar baan ilaahayba ula qasdiyahayn oo dhexda dabeetana inay iska bedelaan aanay dhac ahayn ee marka horeba cid aan ilaahayn ula qasdiyey sababta labaadna waxay tahay leanna waa almacna ama waa allafd اlmustacmal fi khitaab الsharc falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun ereyga jacl ayuu qur-aanku isticmaalay wa jaclu shayin min khasaa'is illahi wa xuquuqihi ligayri aw ishraaku gayr اllahi fi shayi min mutacalaqaati khasaa'isihi wa axkaamihi aw ishraaku gayr اllah waa in ilaahay cid aan ahayn ilaahay lala wadaajiyo fii shayin min mutacalaqaati khasaais shay ka mida waxyaabaha khasaa'istiisa la xidhiidha iyo axkaamta khasaa'istiisa wax la xidhiidha idan ashar ashirku lakbar waa ishraaku gayr اllahi fi khasaa'isi waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa cid lala wadaajinayaa waxyaabaha uu la gaarkaya shirkul asqarku isagu sidaa maaha oo qofka shirkul shirkul asqarka samaynaya wax khasaaistii ilaahay kamida cid kale u samayn maayo ama ilaahay cid kale ka dhaxaysiin maayo laakiin wax khasaaista ilaahay xidhiidh la leh axkaamta khasaaista ilaahay wax xidhiidh la leh ayuu ilaahay cid kale ka dhexaysiinaya aad bay muhim u tahay taas ashirku lakbar waa ishraakun fii khasaa'is illaah waa wadaajin gelaysa khasaa'ista ilaahay waxyaaba ilahay ula gaarkay ashirku اlasqarna waa ishraakun fii mutacalaqaati khasaa'is illah wa axkaami wixii ilaahay ula gaarka ahaa ishraak ku samayn maayo faacilu shirki اlasqar wuxuu ishraaka ku samaynayaa waa wax khasaaista ilaahay cilaaqo la leh axkaamta khasaaista ilaahay cilaaqo la leh tusaale aynu ku fahmi doonaa markaanu shirkul asqarka qeexayno awda tacriifka ku jirtaa litaradud maaha la soco wamaaha in la leeya shirkigu waa sidaa ama waa sidaan waa labada midkood ku yahay baan i caddaynay macnuhu saa ee awdan ku jirta waxa weeyaan tacriifka shirkiga waa litaqsiim shirkigii baa la qaybinayaa maadaama shaygu laba qaybood uu ka kooban yahay dee labadiisii qaybood baa tacriifka ka dhex muuqanaya shirkiguna shirkulakbar iyo shirkulasqar buu u uqeybsamaa marka inta hore awda ka horeysa waa tacriifu lishirki lakbar inta ka dambaysaana waa tacriifun lishirki lasqar shirkulasqarka maxaynu hi waa ishraaku gayr illaahi fii shayin min mutacalaqaati khasaa'isihi wa axkaamiha waayo macnaha macno ku dhow ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku xadeeyey shirkiga cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yihi sa'altu rasuula allahi ayu dembi acdam rasuulka lo waxaan weydiiyey dembi keebaa weyn qaala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak shirkigii saasuu ku qeexay inaad ilaahay u yeesho cid aada la madsaynayso iyadoo ilaahay keliduu ku abuuro cid kula abuurtay aana jirin tandiidkuna wuxuu uqeybsamaa tandiidun akbar so-aynu insha allahu tacaala arki doono iyo tandiidun asqar tandiidku wuxuu noqdaa shirki akbara shirki asqarana wuu noqdaa marka tacriifka nebigu labadiiba u shamlisanaya tacriifka aynu sheegnayna tawdiix ayuunbu u yihi shirkiga looma shardiyo an takuna hunaaka taswiyat taama bayna alkhaaliq walmakhluuq inuu qofku khaaliqa iyo makhluuqa dhinac walba uu ka simo shirkinimada shardi uma ah oo waxaanu nidhi jaclu shayin min khasaa'is illah khasaa'ista ilahay way badantay sooma mid ka mid ah hadduu qofku ilaahay cidaan ahayn u yeelo waa shirki akbar shardi uma aha shirkiga inuu khasaaistii ilaahay oo dhan oo aanay waxba ka maqnayn cid aan ilaahay lagu yeelo bal shay min khasaa'is illah qala aw kahur ha yaraado ama ha badnaado ilahay cid aanayn hadduu u yeelo shirki akbarha faqad takunu fi kuli lkhasaa'is waqad takunu fi bacdiha waxaa dhici karta inuu khasaaistii ilaahay oo dhan cid kale uu yeelo oo taswiya taama uu sameeyo simis dhamaystiran oo khaaliq iyo makhluuqa uu simayo waxaa kaloo dhici karta an takuuna taswiyatu fi bacdi اkhasaais inuu ilaahi subxaana wa tacaala khasaa'istiisa wax kamida makhluuqu u yeelo isagoo isla markaa qirsan inay jiraan kuwo ilaahay uu la gaar yahay oo cid ilaahay la wadaagtaa haba yaraatee aana jirin khasaaista ilahay way badan tahay hunaka khasaais tatacalaq birububiyatihi wa khasaais tatacalaq biuluhiyatih wa khasaais tatacalaqu biasmaa'i wa sifaati ilahay wuxuu la gaar yahay rabbinimo macnaheedu yahay anahu alkhaaliq اlmalik اlmudabir waxaa kaloo ilaahay uu la gaar yahay ilaahnimo oo in kelidii la caabuduu la gaar yahay macbuud inuu kelidii macbuudka xaqaayay waxaa kaloo ilaahay uu la gaar yahay alasmaa wasifaat uu leeyahay oo waxa weeyaan eh, khasaaisu asmaa'ihi wa sifaatihi buu ilahay subxana wa tacaala uu la gaar yahay marka jaclu shayin min khasaa'is illaah ayaa shirki ah oo wax sifaat rububiya ka mid ah ilaahay cidaani qofku hadduu ku sifeeyo faqad jacala shayan min khasaa'is illahi ligayri fahuwa shirkun akbar wax cibaadaadkii ka mid ah ilaahay uu la gaarka gaarkaahay kelidii ilaah uu ku ahaa ilaahay cidaanin hadduu u yeelana waa shirki akbar wax magacyadii iyo sifaadkii ilaahay uu la gaarka ahaa oo aslu sifa ah ama kamaalu sifa ah ilaahay cid aanayn hadduu u yeelo waa shirki akbara wey shardi maaha waan ku celinayaaye an takuna hunaaka taswiyat taamat bayn alkhaaliq wاlmakhluuq bal low xasalat taswiyat fi bacdi اlkhasaais faqad xasala shirku haddii khasaaista qaarkood qofku ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn uu u yeelo ama ilaahay cid kale uu ka dhexaysiiyo waa shirki boqol kiiba sagaal iyo sagaashan khasaaistii ilaahay kamida buu leeyay ilaahay baa la gaara waaxid ka mida buu yidhi cidaan aan ilaahay ahayn baa ku sifaysan ama leh ama ilaahay iyo cid kale ayaa wadaagta shirki akbara wey masaladaas waa masale aada u muhim ah ahamiyaddeedana waxaa tusinayaa markaad ogaato halka uu ka yimi alinxiraafu fii xaqiiqati shirk oo dad badan baa intaan xukumkiisaba laysla soo gaadhin xaqiiqada shirkiga ku inxiraafay kalaamu salaf fi shirk wa tafaasiilihi waa qaliil gaar ahaan saddexdii qarniye ummadda u horreeyey iyo a'imadii ku xigtayba hadalka ay ka yidhaahdeen shirkiga iyo tafaasiishiisu aada buu u yeri hadal kooban bay ka yidhaahdeen sababtuna waa maxay sababtu waxa weeye muu jirin inxiraaf fi fii mafhuumi shirk khalad galay fahamka xaqiiqada shirkiga waktigoodii muu jirin manay jirin dad ashahaadanaya oo islaamka ku abtirsanaya oo cibaadaadkii qaar gudanaya oo haddana shirki samaynaya markii arrintaasi ay dhacday dadka muslimiintaas uu nebigu alayh isalatu salaam sheegay dhexdooda shirkigii lagu arkay iyagoo shahaadanaya oo tukanaya oo soomaya oo xajiyaya ayaa culimadii waktigaa soo gaadhay ay tafaasiishiisa ka hadleen waana nuktada iyo qodobka dad badani aanay fahmin oo shirkiga ka hadla waxay odhanayaan maxay culimadii hore tafaasiishan shirkiga aada u sheegaysaan sida qeexistiisa iyo muujibaat alkhawfi minhu iyo maxay uga hadli waayeen oo culimo dambe aada ugaga hadleen waxay uga hadleen cudur aan waktigoodii jirin buu ahaa marka waxay ku kaaftoomeen yaعnaa in si guud ay u sheegaan culimadii xanuunka iyo cudurka waktigiisii soo gaadhayna si ay dadka uga daweeyaan yaعnaa tafaasiishiisii ayay ka hadleen inxiraafka galay fii mafhuumi shirk xasala fi اlmutaأkhiriin la fi lculamaai almutaqadimiin qolooyin taariikh ahaan dambeeyey ayuu inxiraafka noocaasi ku dhacay subki ka soo bilow ilaa waxaad soo gaadhsiisaa zaynu daxlaan saaxibu kitaab almawaahib الsaniya fi اraddi calى اlwahaabiya ajruumiyadana wuu sharaxay xaramkuu fadhin jiray fadhihi jiray halkaasuu ka dacaadeyn jiray dacwat الtawxiid iyo ehelkeeda labadaas waa tusaale uune qaar badan baa la qaba daawud ibnu jirjiis daawud ibnu jirjiis calaa wasni ibliis oo isaguna ciraaq fadhiyey oo sheekh cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibnu xasan shubahaadkiisa oo aada u naqdiyey ayaa isaguna la nooca inxiraafkii qoladaa ku dhacay baa casrigan hadda aynu nool nahay ayaa dib loo soo nooleeyo dib loo soo celiyey inxiraafka ku dhacay wuxuu ahaa inay u fahmeen shirkigu inuu yahay in khasaaista rububiyada wax ka midun ilaahay cid aan ahayn loo yeelo wa jaclu shayi min khasaa'isi rububiyat اllahi ligayrihi wax khasaaista sifaadka rabbinimada mida ilaahay cid aan ahayn haddii loo yeelo taasunbaa shirki ba idhaah qofkan dadka dhintay baryaya jinka u gowracaya xabaalaha ee dadka dhintay u gowracaya gurmadka weydiisanaya ee shahaadanaya mushrik maaha bay yidhahdeen taasina waa midaan sax ahayn waxaanay sax u ahayn alaysa xukmu khasaa'is illaahi waaxidan ilaahay khasaa'istiisa xukumkeedu miyaanu mid qura ahayn maxaa khasaaistii ilaahay qaarkood haddii cid kale loo yeelanayo shirki u noqonaysa waa khasaa'is rububiya kuwo kaloo khasaaistii ilaahay ka mida marka cid kale loo yeelma shirki aanay u noqonayn arrinta noocaasi waa taxakum nusuusta iyo adiladuna khasaaista ilaahay may kala qaadin in ilaahay loo gaar yeelo ayay waajibisay ilaahay cid aan ahayn in loo yeelana shirki bay ka dhigtay nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi an tajcala lilaahi niddan huwa khalaqak muu odhan niddan fi rububiya nebigu alayh isalaatu wasalaam wuu ilaaq si uu hadalkiisa u tusiyo jaclu shay min khasaa'is illah sawaء fi الrububiya aw fi اluluhiya aw fi اlasma wasifaat inuu shirki yahay arrinta noocaasi waxay khilaafsan tahay kalaamu ahli اlcilm aladiina sabaqahum min الصaxaabati faman bacdahum sawaء kanuu ahla tafsiiri aw ahla xadiiثi aw ahla lugati haddaad kutubu tafsiirka imika aad ku noqoto waxaad arkaysaa shirkiga marka ay aayaadka uu kusoo aroray markay macnaynayaan iyagoo in badan ku macnaynaya jaclu shay min alcibaadaati ligayr illah ama cibaadatu gayr illah in shay cibaadaadkii kamida ah ilahay cid aan ahayn loo yeelo aad bay kutub tafsiir ugu badantay wax badanoo kamidana waan naqliyo waan qoray kadalika culamaau luga markay shirki fasirayaan wakadalika waxa weeyaan culimada waxa weeyaan xadiidka sharaxday markay fasirayaan shirkiga kuma fasirayaan inuu ku kooban yahay khasaa'is rububiya ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn in loo yeelo waxaa kaloo tusinaya waan soo koobayaaye mushrikiintii carbeed ilaahay subxaana wa tacaala manaad lxukmi calayhim bishirki muxuu ka dhigay haba dhacda in khasaa'is rububiya wax ka kamida ah ilaahay cid aan ahayn ay u yeelayeen laakiin xukumka ilaahay uu ku xukumay inay mushrikiin yihiin xukmu lmushrikiina ay leeyihiin muxuu manaad iyo cillo ilaahay uga dhigaa fi lqur'aani alkariim wuxuu manaad iyo cillo ilaahay uga dhigaa waxa weeyaan jacluhum alcibaadaat ligayr illah ishraakuhum fi lcibaadaat cibaadaadkii ilaahay uu la gaarka ahaa cidan ilahay inay u yeeleen shirkum fi lcibaadati ay sameeyeen taasina waxay tusinaysaa ana mawaqaca minhu shirkum fi lcibaadati fahuwa mushrikun wain lam yaqac minhu shirku fi lrububiyati walaa fi lasmaai wasifaat yaanu kaba dhicinba shirki xagga rububiyada iyo alasmaa wasifaat addahlawi raximah llahu tacala sheekhi hindiga ahaa wuxuu leeyahay risaalo la ihahdo taqwiyat liimaan wuxuu yihi faclam ana shirka laa yatawaqafu calى an yacdil اlinsaan waxada biاllah wayusaawiya baynahumaa falaa farqa xaqiiqada shirkigu kuma xidhna qofku inuu ilaahay cid kale la simo oo yidhaahdo farqiba uma dhexeeya oo jamiicu lkhasaa'is way wadaagaan xaqiiqada shirkigu taa kuma xidhna bal ina xaqiiqata shirki an yaأtiya اlinsaanu bkhilaalin wa acmaal xaqiiqada shirkigu waa qofku inuu la yimaado qodobo iyo camallo khasaha allahu bidaatihi اlcaliya qodobadaa iyo camaladaas oo ilaahay uu isku gaar yeelay wajacalaha shicaara lilcubuudiya oo uu ka dhigay astaan addoonnimada tusinaysa liaxadin min annaas u yeelo axad dadka ka mida kasujuud liaxad waaldabxi bismihi waannadri lahu walistigaahati bihi fi shidda waictiqaad anahu xaadiru naadiru fi kuli makan wa ihbaati qudrati tasarufi lahu wakulu dalika yahbutu bihi shirku yaanu odhan ilaahay iyo qofkani wax walba way wadaagaan oo jamiica alkhasaa'is ayay wadaagaan oo ay ka simayin ee mar haddii kamida qodobadii iyo acmaashii ilaahay uu isku gaar yeelay cid aan ilaahaynu u yeelo shirkigu intaasu ku sugmaya wakulu dalika yahbutu bihi shirku wa wayusbixu linsaanu bihi mushrika taasaanu qofku mushrik ku noqonaya wain kaana yactaqid ana hada linsaan haba aaminsanaado qofkan uu cibaadaadka qaar u yeelayo aw ilmalak aw iljiniya aladii yasjudu lahu aw yadbaxu lahu aw yanduru lahu aw yastakiisu bihi aqalu min allahi shacran inuu ilaahay ka derajo hooseeyo haba aaminsanaadaba wa asqara minhu makaanan wa ana allaha huwa alkhaaliq ha aaminsanaado ilahay inuu yahay ka khaaliqa ah wa hada cabduhu wa khalquhu kan u gowracayo ama u sujuudayo ama uu baryayo oo weydiisanayo wax ilaahay inuu qaban karo ha aaminsanaado inuu addoonkii ilaahay walaa farqa fi dalika bayna alawliya walanbiya waljini wاshayaaطin wاlcafaariit wاljiniyaat faman caamalaha hadihi اlmucaamala kana mushrika idan intaan doonay inaad fahamtaan waa maxay shirku lakbarku inuu yahay jaclu shay min khasaa'is illah ligayr illah shirkigana inaanay shardi u ahayn jamiica khasaa'is illah inuu ligayr illaahi u yeelo oo ilaahay iyo makhluuqa wax walba uu ku simo bal hal qodob waxyaaba ilaahay uu la gaar yahay ka mid ah ilaahay cid aan ahayn hadduu u yeelo yathbutu bidalika shirku shirkigu intaas ayuu ku sugmayaa khasaa'ista ilaahayna maxaynu nidhi waa isku xukum sawaء kanat khasaais aلrububiya aw khasaais aluluhiya aw khasaais alasma wasifaat tii ilaahay cid aan ahayn loo yeelo ama qodob ka mida loo yeelaaba maxay noqonaysaa shirki atafriiqu beyna khasaa'is ilah khasaaista ilahay in la kala geeyo lahaa qaar ka mida ilahay cid aan haddii loo yeelo waa shirki qaar kalena ilahay cid aan ahayn haddii loo yeelo shirki maaha waa taxakumu mukhaalifu lilqur'aani waالsuna walikalaami ahli اlcilmi wa mukhaalifu kadalika lilugati اlcarab intaba u khilaafsan yahay tacriifka waxay nooga muuqday shirkigu inuu qeyba leeyahay shirkigu ma aha nooc qura walaysa fi martabati waaxida waa calىa martabatayn kulu martaba laha xaqiiqa wa xukmun yakusuha martabo kastoo labadaa martabood ka mid waxay leedahay xaqiiqo iyadoo gaara iyo xukum shirkigu wuxuu u qeybsamaa yanqasimu ilaa akbar wa asqar taqsiimka noocaasina nusuusta wuu kusoo arooray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina akhwafa ma akhaafu calaykum ashirku lasqar mar haddii shirkul asqar uu jiro dee shirkul akbarna wuu jiraa bay noqonaysaa saxaabaduna way isticmaaleen shadaad ibnu aws wuxu uhi kunaa nacudu riyaa calaa cahdi rasuuli illah min ashirk اlasqar istusnimada shirkulasqar baan u naqaani culimo markaa mutaqadimiin ahoo taqsiimka noocaasa sheegayna way jiraan oo acmaasha qaarkood shirkul asqar ku iطlaaqay abu cubayd alqasim ibnu salaam baa ka mid a kitaabkiisa alimaan aلطaxaawi baa ka mid a kitaabkiisa bayaanu mushkil اlaathaar ibnu rajab raximah اllahu tacaala wagayruhum shirkigu markaa waa laba nooc shirkun akbar iyo shirkun asqar shirku lakbar tacriifkiisu waa maxay jaclu shay min khasaa'is illaahi ligayri wax ka mida waxyaabaha ilaahay uu la gaariyey qodob ka mida qodobada ilahay uu la gaariyey ilahay cid aan hayn in loo yeelo ciddaa waxaa la doonaya ha laga aaminsanaado ilahay wuxuu la gaariyay haddaba waa laba nooc waana masale muhima wamaa yaktasu bihi llahu nawcaan nooca koowaad maa yakhtasu biaslihi wa kamaalihi wax asalkiisa iyo kamaalkiisa iyo dhamaystirankiisaba uu la gaariyey kaluluhiyati wa aslu luluhiya iyo kamaalu luluhiyaba ilahay baa la gaara oo lama odhan karo ilaahay wuxuu la gaar yahay kamaal luluhiya asl uluhiya lama gaaro waa lala wadaagaa lama odhan karo maa yakhtasu fi aslihi wa kamaalihi kaluluhiyati nooca labaad wuxuu ilaahay la gaar yahay wamaa yakhtasu bikamaalihi laa biaslih oo wax asalkiisa ilaahay aanu la gaar ahayn oo asalkiisa makhluuqaadkuba ay ku sifoobaan laakiin wuxuu la gaar yahay uu yahay kamaalkiisa kamaalkiisa aanay makhluuqaadu ku sifoobin kalcilmi maala ilaahay wa watacaala waa caliim makhluuquna waa caliim waxbuu ogyahay isaguna marka aslulcilmi ilaahay lama gaar aha waxaa la mid ah alqudra wasamcu walbasar sifaadka noocaasa asalkooda ilaahay lama gaara laakiin ilaahay muxuu la gaar yahay kamaalkooda kamaalu lcilmi kamaalu lqudra kamaalu samci iyo kamaaluha albasar ayuu la gaar yahay yatasifu biha alkhaaliqu walmakhluuq sifaadkan wayakhtasu alkhaaliqu bikamaaliha allah khaaliqu wuxuu la gaar yahay kamaalkeeda ayuu la gaar yahay marka aynu leenahay marka waxay shirki noqonaysaa haddii waxa weeyaan kamaalkii makhluuq loo sugo oo la hahdo makhluuqaasi yaclamu sira waakfa yaclamu kula shay oo axaata bikuli shayin cilma marka wixii ilaahay ula gaarkahay oo kamaalkaaba dee makhluuqii loo sugo haddaba makhluuqaasi yasmacu kula sawt wayubsiru kula mar'iyin dhawaaq kasta wuu maqlaa wax walbana wuu arkaa markaasay shirki noqonaysa laakiin haddii la idhaahdo insaanku waxbuu maqlaa waxbuu arkaa yaana waxbuu ogaadaa aqoon u yeeshaa oo asalkii un loo sugo tada shirki noqon mayso waayo khasiisadii ilaahay wuxuu ilaahay la gaar ahaa looma sugin makhluuqa oo kamaalkiia marka horebana asalka lama gaarahay laakiin uluuhiyada saynu sheegnay ilaahay subxaana wa watacaala asalkeeda iyo kamaalkeeda labadaba waa la gaar haddaad tidhahdo ilaahay kamaalun uluhiya ayuu leeyahay oo uu la gaar yahay laakiin aslun uluhiya lama gaar aha waana tii dee ay qabeen mushrikiintu oo ilaahay subxana wa tacaala kamaalun uu la gaar yahay bay lahaayeen walihaada kuwan waxaan u caabudaynaa si ay ilaahay noogu dhaweeyaan laakiin may may qabin asl uluhiya ilahay inuu la gaar waa kuwii lahaa ajacala alaalihata ilaahan waaxida markan lena shirkigu wuxuu uqaybsamaa akbar iyo asgar akbar waa bimacna kabiirun oo tafdiilku macnihii luqada uu ku lahaa halkan tusin maayo oo ma aha in la leeyahay sagiir shirki sagiira baa jira iyo shirki asgara shirki kabiira iyo shirki akbar oo kabiirka kasii weyn saa ina leeyahy ma ee marka le ashirku laakbar ashirku lkabiir un baa loo jeeda ashirku lasqar marka la leeyahayna ashirku sagiir oo siiqadan afcal tustacmalu fi lugati bimacna faciil siiqada afcal luqada carbeed bimacnaa faciil waa loo isticmaala الراغب الأسفهاني رaحimه الlahu taعalى kitaabkiisa mfrada almfradaat fi غarيb الqur'an wuxuu isticmaalay sidaa macnaha aynu sheegay wuxu uhi الshirك الcaظيم وshirك الإنسان في الdين ضربان أxadهma الshirك الcaظيم wahuwa إثbات شharيك للahi taعالى waa in ilahay shariik loo sugo qeybtii labaad adilu markaa u keenay qeybtii labaadna wuxu uhi والثاني الshirك الصغير marka akbar iyo asqar isagoo muu isticmaalay muxuu isticmaalay alcadiim oo bimacna alkabiira iyo asagiir ayuu isticmaalay ashirku lakbar axkaam baa ku tacalluqda oo sharcigu axkaam ayuu ka ratibay axkaamta waynu dul maraynaa waxaa ka butlaanu caqdi lislaam qofkii muslimaa hadduu ku dhaco islaamnimadii baa ka buraysa laba xubuut alcamal الsaalix camalkii wanaagsanaa uu sameeyeyna uu buraya saddex almancu min qabuuli اlcamali الsaalix fi اlaakhira camalkii saalix ahaa uu sameeyey aakhira markuu la taga laga aqbali maayo waqadimna ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaan manhuura afar laa yakfir اllahu shirka alakbar ila bالtawba shirkulakbarka ilahay tawbun buu ku dhaafaa shan taxriimu الzawaaj min almuslim wاlmuslima wainfisaaqu caqdi nikaaxi saabiq mushrik ma guursan karo muslimad muslimna mushrikad ma guursan karo haddii hore ay isu qabeenna markuu shirkigu dhaco ayuu nikaaxi fasaqmaya calaa tafaasiil fi dalika kutubta fiqiga ku taal lix almancu min axkaami اlmowta fi lislaam qofkii mushriga aha markuu dhinto axkaamtii dadka dhintay islaamka dhexdiisa ku lahaayeen waa loo diidaya walaa yusala caleyh laa laa yugasal walaa yukafan walaa yusala caleyh walaa yutaraxamu caleyh walaa yustakfaru lahu walaa yudfanu fi maqaabir muslimiin xukunka toddobaad ku tacaluqa waa alkhuluudu fi nnaar hadduu shirkiga ku dhinto shirkulakbarka naartuu gelayaa weliba wuu ku waarayaa inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljana wma'waahu الnar wma lلظaalimiina min anصaar wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin